alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan calayna wاغfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin baabka saddexiy soddonaad oo baabu mulaatafati اlyatiim ayaynu joognay xadiidkii aynu inoogu dembeeyey waxaa ku jiray in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman lam yujib iddacwata faqad casa allaha wa rasuulah ku kastoo yeedhmada aan ajiibinoo aqbalin allah iyo rasuulkiisa waa caasiye halkaa xoogaa maynaan si fasirin yeedhmada waxaa looga jeedaa yeedhmada casuumadda loogu yeedhaayo qofkaan aqbalin oo aan qofka u yeedhay ajiibin oo raacin waa caasiyey ilaahayna waa caasiyey allah waa caasiyey rasuulkiisana sala allahu alayh wasalam waa caasiyey ahlucilmiga qaarkood waxay ku gaar yeelaan waa dacwata waliimati alcursi waa casuumadda arooska yeedhmada loogu yeedho haddaanu ajiibin ahlucilmiga qaarkood taasay ku gaar yeeleen bacdu ahlicilmina waa cammimeenoo waxay yidhaahdeen yeedhmo kastaa waa soo gelaysaa oo casuumad loogu yeedhaa haddii ruuxa maanic u diidayaa aanu jirin oo munkar iyo wax la mida aanu ku sugnayn inuu ajiibaha waajib ku noqonaysaa ha yeeshee ta aroosku waa ugu adag tahay ta aroosku waa ugu adag tahay macnaha cumuumkaana fiican laakiin casuumaddii arooska markay tahay iyadu waa ka sii adag tahay siday ahlucilmigu tilmaameen xadiidka riwaayadiisa kale ee markaa ka dambaysa ee abu hureyre qowlkiisa ah waxaa ku sugan bi'sa acaamu acaamu lwaliimati yudcaa ilayha alaqniyaau wayutraku alfuqaraa waxaa loo yeedhayaa kuwa haniyadiiyo hodamada abaa loo yeedhayaa saasay markaa cunto tii ugu xumayd ay noqoto in qaaran u in loo yeedho kuwii u baahnaana loo diido oo laga tago marka wayutraku alfuqaraa fuqaradaa laga tegayaa laasimkiisay ku fasireen culammadu laasimka ka dhalanayaana waa maxay waa in xataa hadday yimaadaan oo markii hore aan loo yeedhinba in loo diidaayo oo laga celinayo marka laazimu tarki wuxuu noqonayaa manciga waa sababtay ugu fasirayaan shuraaxda qaarkood wa yutraku alfuqaraa ay wa yumnacu alfuqaraa fuqaradaa laga mancinaya oo laazimkii ayay ku fasireen ka laazimaya xadiidka laba boqol iyo laba iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna wuxuu kaga dhacayaa laba boqol iyo afar iyo toddobaatan buu kaga dhacaya wa can anasin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalam qaal man caala jaariyatayni xata tabluqa ja'a yowma alqiyaamati ana wahuwa ka haatayni wadama damma asaabicah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man caala kii masruufa jaariyatayni laba hablood masruufa labadaasi laba u dhalay ha noqdaan laba la dhashay ha noqdaan yacnii laba kaloo qaraabo la'a ah ha noqdaan laba ka fog ha noqdaan xataa tabluqa ilaa ay qaangaarayaan labada u dhalay way uga horreeyaan iyagu ilaa ay ka qaangaarayaan waxaa loo jeedaa qaangaarkaa la cabbiray laakiin waxaa ka dambeeyaa markaa loo sii jeedaa oo ah markaa ilaa ay ka madax bannaanaanayaan jaa'a wuu yimaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamuu yimaadaa wuxuu yimaadaa ay huwa isagu faacilkii jaa'a wuxuu noqonayaa damiir qarsoon oo manka u noqonaya jaa'a waa yimaadaa ay huwa isagu waa yimaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame macii xaaluu la jirkayga yahay ama musaaxiban lii ayuu yimaadaa hadalkaa hore waa jumlo dhammaatay ana wa huwa ka haatayni waa jumlo cusub oo la odhanayo ana waa mubtada ana aniga iyo wa huwa isagu maqruunaani waa isku lammaannahay ka haatayni labadaa farood xaalaannu la midnahay labadaa farood fartaa murdisada iyo fartaa dhexe xaalaannu la mid nahay ayaannu markaa nimaadna marka wejigaa jumlada cusub laga dhigaayo jaa'a faacilkeedina damiirka qarsoon laga dhigaayo huwa ah ana wa huwa waxay u baahanaysaa khabar khabarkaasi markaa wuxuu noqonayaa muqtarinaani ama maqruunaani annagoo isku lammaan baanu nimaadnaa ka labadaa farood xaalaannu la mid nahay labadaa farood wa damma asaabicahu farihiisana waxa weeye waa isku dumay waa isu dhoweeyey erayga dumay waxa weeye way soomaaliyeeyeen waa eray carabi ah wadaadada had iyo jeer laqbada waa dumay bay marka yani markaa shayga laysku dhejiyo ama laysu dhoweeyo yani markaa la yidhaahdaa laakiin waa la soomaaliyeeyee eraygu waa carabi rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey jaariyatayni waxaa loo jeedaa ay bintayni laba hablood marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa hablaha marka in si gaara loo ilaaliyo oo loo barbaariyo oo loo wanaajiyo oo loo tarbiyeeyo oo loo masruufo baabkii markaa ku saabsanaa dacafada yacni marka iyo hablahaba in la ilaaliyo oo loo dhimirsanaado iyo agoontaba ayaynu ku jirnaa marka hablihii yacni marka ayuu ku saabsan yahay xadiidku hablahaasi waxay noqon karaan hablo u dhalay waxaanu noqon karaa hablo kale oo uu markaa masruufayo ayay noqon karaan marka mid walbana fadliga waa ku helayaan mid walbana fadliga waa ku helaya laba u dhalay hadduu markaa dar yeelo oo u hagaajiyo oo u masruufo oo u roonaado oo u ixsaan falo oo u markaa waxaweeye markaa edbintooda hagaajintooda masruufkooda waxay u baahan yihin marriinkooda waxay u baahan yihin inuu siiyo yacni marka aad u daryeelo u samafalo u dhibirsanaado yacni inuu fadli ku helayo ayaa laga qaadanaya xataa tabluqa culammadu waxay yidhaahdeen buluuqii ay qaangaadhay waxaa laga tilmaamayaa macnaha ka laasima ayaa hadda looga jeedaa oo ilaa ay marka waxa weeye ka madax bannaanaanayso oo dee laga guursanaayo oo yacni markaa qaangaadhka in laga tilmaamayo inay xayday uun oo caadadii heshay ama da'dii ay gaadhay lagu qaangaadhay keliya kuma filla waayo daryeelka iyo masruufkaba sidii bay ugu baahantay sidii ayay ugu baahantay ee macnaha laga tilmaamaya waxa weeye bay yidhaahdeen waa ilaa inta markaa waxa weeye laga guursanaayo lagala wareegayo mas-uul kale ay yeelanayso inuu markaa dar yeelaayo hagaajinayo oo markaa waxa weeye uu u samafalaayo u dhimirsanaanaayo ayaa laga tilmaamaya waayo markanay weynaatay ee dee markaa ay qaan gaadhayba mukallafad ha noqoto laakiin daryeelka sidii bay ugu baahan tahay markan baabay usii baahi badan tahay in la ilaaliyo cawradeeda la asturo oo ceebteeda la asturo yacnii hadday tahay ta xisiga iyo ta macnawiga mid walba ta ishu qabanayso iyo ta markaa la caqliyaynaya ishu aynay qabanayn mid walba in la asturo oo marka weye la hagaajiyo aad iyo aad bay markaa ugu baahan tahay marka ruuxii laba hablood daryeela ilaa ay ka madax bannaanaanayaan ama mas-uuliyaddooda lagala wareegaayo oo laasimkii buluuqa ah ka dhalanaayey maalinta qiyaame wuxuu ku helayaa fadli weyn marka uu sidaa ku helayaana waa markuu liajli illah u sameeyo camal kastoo wanaagsan waxaa fadli lagu helayaa marka ilaahay dartii loola yimaado laakiin haddaan ilaahay dartii loola iman ya oo ikhlaaskii uu waayo dee fadligii ajarka lagu heli maayo yacni waxaa u gun ah oo asal u ah camal kastoo wanaagsanba yacni ikhlaas iyo niyo wanaagsan in lagula yimaado innama alacmaalu bianniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam camalladu waxay ku ansaxayaanu niyooyinka ayuunbay ku asaxayaan qof walibana wuxuu niyeeyey ayuu leeyahay xadiidka laba boqol iyo saddexiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo shan iyo toddobaatane wa can caa'ishata radi allaahu canha qaalat caaisha waxay tihi dakhalat calaya waxay ii soo gashay imra'atun qof dumara ayaa ii soo gashay qof dumara ayaa ii soo gashay wa macaha ibnataani laha waxay ii soo gashay walxaal macaha la jirkeeda u ahaaday ibnataani laba habloodoo lahaa iyada u sugnaaday labada habloodoo kaa'inataani lahaa yada u sugnaaday waxay ii soo gashay tas'alu xaalay weydiisanayso wax ama ay baryayso waxa bannaan inaad xaal ka dhigto waxa kaloo bannaan inaad ka dhigto istiinaaf bayaani ah oo kaannahu in la yidhi sababtay kuugu soo gashay waa maxay markaasay waxay tihi tas'alu way baryayso waxba iweydiisanayse waxba iweydiisanayso waa ibaryayse falam tajid cindii shayan hayra tamratin waaxida falam tajid may helin cindii aniga agtayda kamay helin shay-an waxba kamay helin hayra tamratin waaxida xabad timiroo keliya mooyaane wax kala iga heshay ma jirto xabad timira iga heshay fa actaytuhaa waan siiyey yada ayaan siiyey iyaha xabaddii timirta ahayd acdaa waxay qaadataa laba mafcuul marka almafcuul awal waa damiirka haada weeyaan fa actaytuhaa mafcuulkii labaadna waa iyada dambe waayahay marka waxa weeye haada hore waxaad u celinaysaa qofka dumar ah iyahaana waxaad u celinaysaa xabbadda timirta ah oo haddii la yidhahdo miyaan la kala horraysiin karinoo haada hore loo celin karin xabbadda timirta ah iyaahana loo celin karin qofka dumara waxaa la odhanayaa maya sababtu waa maxay labada mafcuul ee ay qaadanayso actaa mafcuul awal iyo mafcuul haani bay kale yihiin mafcuul awal wuxuu ka dhigan yahay waa faacilun fi lmacna xagga macnuhu faacil ka yaho waa aakhid waa qaate mafcuulka labaadna xagga macnuhu mafcuul ka yahayoo xagga lafdiga labaduba waa mafcuul laakiin midna xagga markaa macnaha ayuu ka yahay faacil oo waa aakhid waa qaate midna xagga macnaha ayuu ka yahay mafcuul oo waa la qaate xabbada timira miyaa gabadha qaadanaysa mayse qofka dumaraa qaadanaysa marka xabbada timirtaa ah xabbada timirtii mar walba waa la qaate marka waxa weeye xagga lafdiga iyo xagga macnaha mid walba mafcuul bay ka tahay laakiin qofka dumarii yacni waxa weeye ha la siiye ee yacni waxa weeye iyada ayaa qaadanaysa marka waxa weeye waa faacilun filmacna mar haddii mafcuulkii koowaad marka ay markaa tahay mafcuulka koowaad faacilun fi lmacnaa uu yahay dee waxa weeye ka koowaad ka koowaad sii ka dambana ka damba siin wax kala sooca mar haddaanu jiro fa acdaytuhaa waan siiyey qofkii dumar ahayd iyaaha xabaddii timirta ahayd baan siiyey qasamathaa way kala qaybisay bayna bnatayha labadeedii hablood bay u kala jartay xabaddii timirtaa intay kala jeexdoo laba jeex ka dhigtay bay jeexba inan u dhiibtay labadii hablood yaryaraay wadatay ayay midba jeexu u dhiri walam ta'kul minha waxba kamay cunin uma qaamat dabeedna way kacday qofkii dumar ahayd fa kharajat way baxday fa dakhala anabiyu sala allahu alayh wasalam calayna caaisha waxay tihi radia allaahu canha waxaa noo soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa noo soo galay calaynaa naga korkayagu noo soo galo bimacnaa waa noo yimi guriguu soo gala caaisha waxay tidhi fa akhbartuhu waa uga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam qisadii baan uga warramay fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ibtuliya min hadihi albanaati bishay man ibtuliya ku kastoo lagu imtixaano min haadihi albanaati hablaha xaalay ka mid ahaadeen bishayin wax lagu imtixaano oo fa axsana ilayhinna u samafala kunna lahu waxay u noqdaan sitran ay sababa sitrin asturaad sababteed bay u noqdaan iyo xijaab sababtii min annaari naarta ay ka asturayaan oo ka xijaabayaan oo ka teedayaan muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskan labaadna waa la macno aan ku darno xadiiska laba boqol iyo afariyo toddobaatan waa can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi jaa'atnii waxay ii timi miskiinatun gabadh baahan baa ii timi oo miskiinad ah way baahantaha loo jeedaa miskiin iyo faqiir labaduba way baahan yihiin ha yeeshe markaa labada waxa sii daran faqiirka yaa faqiirkaa sii daran oo faqiir waxa la yidhaha kan waxba haysanin miskiinna waxa la yidhaha ka wax haysta laakiin wuxuu haysta aanu ku fillayn sidaa waxaa loo kala saarayaa waa marka labada la israaciyo ida ijtamacaa iftaraqaa qaacidadu waa caynkaas markay kulmaanoo isku meel lagu sheegoo labada la israaciyo iftaraqa way kala tagaan oo kale laba macnay noqdaan waa sida aayadda allah u yidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waa laysku cadfay masaakiin iyo fuqaro markii la ysku cadfay laba macnay kala noqonayaanoo midna waa kaan waxbaba haysanoo waa faqiirka midna waa ka wax haysta laakiin wuxuu haysta aanu ku fillayn oo waa miskiinka laakiin marka aan la ysku cadfin yacni ku kastoo baahan waa layska odhan karaa waa miskiin oo waida iftaraqaa ijtamacaa markay kala tagaanoo mid ahaan la sheego way kulmayaanoo labadu waa soo gelayaan marka miskiina inay waxba haysanba xaaladdan way iska aqbalaysaa maadaama marka ay keli tahay waan faqiir la raacin jaa'atnii waxa i timi bay tidhi miskiinatun gabadh baahan baa i timi miskiinka maxaa miskiin loo yidhi min asukuuni baa laga soo qaato xasilloonida ah oo ruuxu hadduu baahan yahay waa qaliilu xaraka ma dhaqdhaqaaq badna sukuun waa maxay waa xasilloonida maal hadduu helo dee ruuxu joogi maayo defdefdefdef halkan uu qabtay meel heblaayu u kacay cangubu u kacay yacani waxa weeye waa xarako badan yahy o dhaqdhaqaaq badan yahy laakiin hadduu baahan yahay waa qaliilu xaraka iska xasilooyi yahy waxaa laga yaabaa dee safka inuu iska fadhiyo laakiin maalku dee waxaweye markuu maal soo galo waxa weeye waa kicinaya jaa'atnii waxay ii timi ayay tiri miskiinatun qof dumaroo baahan baa i timi caaisha odhanaysa taxmilu ibnatayni lahaa waxay ii timi qofkaa dumaroo taxmilu sidata ibnatayni laba hablood sidata labadaa habloodoo lahaa iyada u sugnaaday fa atcamtuhaa waxaan quudiyey waan cuntanimo u siiyey alaasa tamaraat saddex xabbadood oo timir ah saddex xabbadood oo timiraan siiyey caaisha odhanaysa fa acdat waxay siisay kulla waaxidati minhumaa mid kastoo labadooda ka mida waxay siisay tamratan xabad timira labadii hablood midba xabad bay u dhiibtay wa rafacat ilaa fiiha tamratan xabaddii saddexaadna iyadaa afkeeda sare ugu qaaday oo marka afka inay gashatay doonto gacantay sare ugu soo qaaday si ay marka afka u geliso oo iyadu ay u cunto labadii hablood xabad iyo xabad bay kala siisay saddex xabadood baynay ahaayeen xabad baa soo hadhay xabaddu waa xabaddeedii afka inay gelisay doonto saray marka afkeeda xaggeeda sare ugu qaado waayahay litaakulaha si ay u cunto daraaddeed bay sare ugu qaaday xabaddii timirta ahayd xagga afkeeda yacni gacantii bay sare ugu qaaddaa loo jeedaa ilaa fiihana waxaa loo jeedaa yacni afka xaggiisa inay sare ugu qaado fiidu hadda waa isim waayo xaraf xaraf ma galo waxyaalaha markaa lagu garto isimka waxaa ka mid ah dee inuu xaraf galay biljari waltanwiini wannida wa al marka waxa weeye jaar inuu galay baa ka mida ama inuu jarmaa ka mida waayahay marka afkii baa loo jeedaa fiida wa rafacat ilaa fiiha tamratan litaakulaha fastatcamathaa waxaa ka quud dalbay ibnataaha labadeedii hablood waa laba habloodoo yaryar weeye yaa hooyadiin waa baahan tahaye hadday xabbad iyo idin kala siisay xabadda kale ha cunto ma garanayaan gacantay ku soo taageen si ay markaa xabaddaana u siiso ayay gacanta ku soo taageen waa ka soo celisay afkeedii oo weli may geline way kala jeexday fa shaqat xabaddii timirta ahayd bay kala jeexday allatii taasoo kaanat ay ahayd turiidu mid doonaysa an ta'kulaha inay cunto baynahumaa labada hablood bay u kala jeexday laba nus bay ka dhigtay xabaddii timirta ahayd markaasay midba jeex siisay fa acjabanii caaisha waxay tii waxa i cajabiyey ereyga acjaba waxaa loo isticmaalaa yaabgelinta waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa shayga la wanaajistana waa loo isticmaalaa fa acjabanii waxa markaa yaabgeliyo aan la yaabay sha'nuha xaalkeeda ayaa yacni markaa yaab ii sababay oo yaabgeliyey fadakartu aladii sanacat lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fadakartu waa u sheegay alladii kii baan u sheegay sanacat ay sanacathu ay samaysay ayaan u sheegay lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam faqaala waxau ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina allaha qad awjaba laha biha aljanna ina allaha allah qad awjaba laha waa u waajibiyey biha sababta marka waxa weeye ficladaas ama sababta marka waxa weeye yacni markaa timirtaas xabaddaa timirta ay marka waxa weeye u kala qaybisay ama markaa yacni ficiladeeda ficilkeeda ay samaynayso yacni bi hadihi alficla waxaa marka uu ilaahay ugu waajibiyey aljannata jannada ayuu waajibiyey aw actaqahaa ama wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ka xoreeyey allah min annaari naarta ayuu ka xoreeyey bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen awdu waxay aqbali kartaa inay shaki tahay waxay kaloo aqbali kartaa inay tahay awdu liljamci oo macna alwaawi ay u dhacayso macnuhu u dhacayo wa actaqaha min annaar yacni saana ay u dhacayso waayo jannada hadduu ilaahay u waajibiyey naar waa ka badbaadiyey waa ka xoreeyey hadduu naar ka xoreeyeyna janna waa waajibiyey waa laba shay islaazimay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan wuxuu aqbali karaa inuu isku qiso yahay oo xadiidka hore uu mukhtasar ka yahay kan dambe oo xabadda timirta ee siyaadada ah uun markan ay sheegtay oo labadii ay kala siisay aynay qisada hore ku sheegin waxay kaloo aqbali kartaa in laba qiso ay kala tahay sida fiicanna waa saas in laba qiso lagu kala xambaaro laba xaal oo laga tilmaamayo caaisha inay u timi qof dumara oo laba hablood oo yarar markaa sidata dabeedna marka ay waxweydiisatay dabeedna xabad timira keliya ay u heshay dabeedna xabaddii timirta ahayd ay u kala jeexday labada hablood dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u sheegtay dabeedna nebigu u yidhi ruuxa marka waxa weeye hablaha lagu imtixaano oo deed marka waxa u samafala xijaab bay naarta uga noqdaan oo naartaa lagaga xijaabaa yacnii samafalka hablaha loo samafalo ee la wanaajiyo waxay noqonayaan xijaab inay naarta xijaab uga noqonayaan oo sabab markaa naarta looga xijaabo inay markaa u noqonayaan ibtilaagana waxaa looga cabiray dee khayr iyo sharba waa imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna yacnii hadday nicmo tahay iyo hadday marka waxaa musiibo iyo dhibaatooyin tahay mid kastaaba waa imtixaan sida markaa dhibaatadu markaa imtixaan u tahay ayaa nicmooyinkuna imtixaan u yihiin marka waxa weeye hablahana waxaa loo soo gaar yeelay dee inamada markaa dadku si gaara waa sii jecel yihiin yacni laakiin waxaa dhici karta caadatan yacni waxa weeye dad badani hablaha inayna jeclayn yani labadaba iyadoo la jecel yahay ayaa haddana jacaylku inamada laga yaabaa in markaa waxa weeye uu haaliban markaa u bato waa tii la yaqaanay carabtii gaaladii carbeed inay xabaalnoolin jireen oo hablahoo nool inay aasi jireen oo layn jireen oo dili jireen yacni markaa taasoo kale waa tii dhici jirtay waa tii dhici jirtay markaa saas aawadeed haddii waxa weeye ruuxii hable lagu arsaaqo horta awalan waa inuu ogaadaa nicmo ilaahay inay tahay waayo dee waxa weeye waa dad weeye oo dadku yacni duunyada waa ka wanaagsan yahay yacni marka waxa weeye dadkuna waa nicmo ilaahay qofkaan ubad lahayn baa garanaya waan marka waxa weye wax ubada lahayn yacni inan iyo inantoonna wuxuu garanayaa yacni markaa nicmada ay leeyihiin yacni ubadku uu leeyahay buu garanaya khaasatan markuu sii daciifee taag daraado ayuu weliba aad usii sii garanaya aad u sii dareemaya miduu nafci badanna ilaahay baa og inanka iyo inanta waxaaba dhici karta inanka inay uga nafci badantao uga waxtar badan tahay fi dunya walaakhira yacni markaa inantu inay uga eh, markaa nafci badantaa laga yaaba iyagaa raxmad badan habluhu iyaga ayaa raxmad badan oo caadatan inamada markaa ka raxmad badan marka waa inuu garwaaqsadaa marka hore inay nicmo ilaahay tahay rabbi waa inuu ugu shukriyaa yacni waxaweye waa inuu markaa u samafalaa waa inuu hagaajiyaa yacni waxa weeye maadaama nooc dacfi ku sugan yahay markaa dumarkiina hablihii maadaama uu ku sugan yahay nooc markaa taagdarrii ku sugan yahay oo waxa inuu ku adkaysan karo aynay u adkaysan karin inuu markaa loo dhimirsanaado oo la hagaajiyo loo ixsaan sameeyo ayaa markaa laga qaadanaya ixsaanka loo samaynayna waxaa ka mid a sabirka lagu sabraayo waxaa laga yaabaa dhib inay kaga timaaddaa laga yaabaa yacni marka waxa weeye in waxaa laga yaabaa Eh, waxyaalo badan baa laga yaabaa dee inantii inay u baahan tahay inanku waxaanu u baahnayn baa laga yaabaa inay u baahan tahay oo dee waa cawro almar'atu cawra cawra weeye marka sidaas aawadeed yacni waxa weeye in loo samafalo oo la hagaajiyo ayaa laga qaadanaya xadiiska kale wuxuu tilmaamayaa eh, gabadh miskiinadii inay u timi oo laba hablood wadata ama laba hablood sidata waa laba hablood inay aad u yaryar yihiin baa ka muuqato oo markaa la sido marka waxay ka darabtay oo caaisho weydiisatay waxay cunto cuntay weydiisatay dabeedna saddex timir ah ayay siisay caaisho waa deeq badnayd aad iyo aad bay u deeq badnayd waxa weyn iyo waxa yarba waa bixin jirtay innaga qiso hore u sheegnay in waxa weeye mar uu yimi nin taabiciinta ka midii oo ku yidhi markaysaa wax isii oo markaysa markaa dhibaato iyo duruufba ay haysata markaasaa caaisha waxba u weyday waa wakhtigii dambe yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay dabadeed bay ahayd markaasay tidhi haddaan toban kun hayn lahaa oo dirham waa ku siin lahaa lakiin waxa ma hayo toban kun oo dirham haddaan hayn lahaa waa ku siin lahaa waa ka tegey markuu ka tegey ayaa waxaa loo keenay oo la siiyey caaisha toban kun oo dirham ninkii bay u yeedhay munkadir inuu ahaa baan filaya maxamed ibni munkadir aabbihii waa u yeedhay tobankiiba fartay ka saartay xabad kalama hadhin marka aad bay u deeq badnayd waxa laga qaadanayaa deeqda qofku hadduu wax weyn waayo inuu wax yar bixiyo waayo xabbaddii timirta ahayd lamay xishoon laa taxqiranna min almacruufi shay a macruufka waxba ha ka xaqirin balka ka miisaankaaga aakhira hadday ka dhimanto xabadda timirta maalinta xabad timira sawaabkeed cidi kuu quuri mayso cid ku siinaysaa ma jirto dadka kii kuugu jeclaa ku siin maayo marka waxaa weeye wax yar in la yaso hadduu mar wuxuu shaygu macruuf yahay in la xaqira maaha xadiidkan wuxuu tilmaamayaa saddexdii xabadood timirta markay siisay laba xabadood markay u kala dhiibtay xabadii soo hadhay waxay doontay inay cunto labadii hablood yarraa markay weydiisteen way u kala jeexday afkeedii waa ka soo celis iiaar bay samaysay iiaar wa yu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa marka waxay ula yaabaysaa waxa weye iisaarka ay samaynayso iyo ixsaanka ay markaa u samaynayso hablaha yaryar iyo xanaanaynta ay xanaananayso iyo raxmadda ay u naxariisanayso nafteedana ay marka waxaweye sabrayso oo adkaysanayso oo aynay markaa xataa xabaddaa timirta isu quuray markaa nebiga markay u sheegtay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu hi ina allaha qad awjaba laha biha aljanna ilaahay sababta xabaddaas yacni markaa timirta ama ficladaa aawadeed wuxuu ugu waajibiyey yacni janno marka in janno lagu gelayo ayaa laga qaadanaya xadiiska can abi shurayxin khuwaylid ibni camrin alkhusaaciyi radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam khuwaylid ibnu camrin waxa uu ka soo wariyey imaamu nasaa'i in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma ya allaahu allaahow innii anigu uxarriju waxaan ka digayaa dembigeeda in laga dheeraado aan markaa amrayaa oo aan ka digayaa xaqa adaciifayn labada taagta daran xaqooda baan ka digayaa marka waxawaye xarajkooda iyo dembigooda alyatiimi waalmar'a labada daciifaynka waa kuweeye waa alyatiimi waalmar'a waa agoonka iyo qofka dumara xadiidun xasanun saxiix rawaahu nasaa'iyu fi lkubraa waa xadiis xasan ah oo saxiix ah nasaa'i baa ku soo wariyey sunan alkubraa biisnaadin jayid sanad wanaagsan ayuu ku soo wariyey xadiidkan waxaa kaloo lagu soo wariyey min xadiisi abi hurayra isagoo ana waa la soo wariyey oo labada mid walba waa loo soo wariyey cala kulli xaal waa xadiis haabita bacdi culammada ka mid waxay dhahen min xadiisi abi hurayra ayuu markaa yacni ku sugan yahay oo waxa weeye yacni markaa saxiix markaa ku yahay ama markaa xasan ku yahay yacni ariiqa abi hurayra calaa kulli xaal alxadiisu fi ljumla waxa weye waa haabit wa macnaa uxariju uxariju macnaheeduna ulxiqu alxaraja waxaan haleeshiinayaa dembi wa huwa alismu xarajku waa dembiga weeye biman dayaca xaqahumaa waxaan dembi haleeshiinayaa biman dayaca kii dayacay xaqahumaa xaqooda markaa kii dayacay xaqooda oo aan ilaalin ayaan markaa dembi haleeshiinaya wa uxadiru min dalika taxdiiran baliiqa waxaanan ka digayaa min daalika kaas taxdiiran digis baliiqan xeel dheer baan ka digayaa waasjuru canhu zajran akiida wa asjuru canhu waa reebayaa nahyaya waa reebayaa zajran yacni diidmo iyo reebis akiidan yacni adag ayaan markaa reebayaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa labada taagta daran dembigooda in layska ilaaliyo xaqooda in lagu dembaabo in layska jiro labadaa taagta daranna waxaa laga tilmaamayaa waa agoonka waa kii aabbihii dhintay ee aan markaa qaangaadh ahayn kaas xaqiisa waa in layska ilaaliyaa aan lagu dembaabin agoonkii waa in la daryeelaa loo dhimirsanaadaa loo samafalaa madaxa loo salaaxaa yacni loo naxariistaa hadal wanaagsan mucaamalo wanaagsan yacni waxii la awoodi kara ee wanaagah waa in lagula dhaqmaa ya madaxana loo salaaxa qofka dumarana waa in markaa waxa iyadana xaqeeda waa in layska jiraa oo waxa weeye yacni qofkii dumar ahayd aan lagu xadgudbin oo loo wanaag falaa oo tacaddiga iyo xadgudubka laga ilaaliyaa oo xaqeeda aan la waasiinin ee xaqeedii la siiyo loo roonaado taasaa laga qaadanaya agoonku inuu daciif yaha waa garanaynaa qofka dumara maxaa daciif looga cabbiray dee ninkii lama mid ahaa waana qalbi jilicsan yihin dhibta la kulanta dee waxa weeye markaa waa ku culusta colays badan bay ku leedahay saas aawadeed in loo samafalo loo wanaag falo ayaa laga qaadanaya in loo samafalo loo wanaag falo ayaa laga qaadanayaa xaqoodana layska jiro layska ilaaliyo baabka soo socdaynu ku arki doonnaa xuquuqda dumarku ay leeyihiin iyo in loo dardaarmaayo in loo samafalo ayaynu ku arki doonnaa xadiidka laba boqol iyo lixiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can muscab ibni sacdi bni abi waqaas muscab oo ina sacad ah waxa uu ka soo wariyey imaam albukhaari waghayruhu ay ka soo wariyeen imaam albukhaari mursal buu ka soo wariyey mawsuul maahaen qaala inuu yidhi ra'aa sacdun sacad ayaa wuxuu arkay bimacnaa maleeyey anna lahu fadlan inuu dheeraad ka leeyahay calaa man duunahu cidda ka hoosaysa inuu dheeraad ka leeyahay ayuu markaa sacad u maleeyey oo u arkay waxay markaa culammada shuraaxdu yidhaahdeen dee dagaalka marka la galo khaniimada in markaa arrin siyaadaha isaga la siiyo oo cidda markaa aan la midka ahayn oo geesinimadiisa iyo waxtarkiisa dagaalka uu wax ka tarayo ee uu geesiga yahay nasiibka isaga la siinayo in looga buriyo dadka ka hooseeya aan la midka ahayn oo siduu dagaalkii isagu wax uga tarayo ciddaan wax uga tarayn inaan isku in la siinay isaga loo buriyo ayuu markaa saacad u arkay oo khaniimadii wax ziyaada a ah la siiyo oo cidduu ka mudan yahay oo kaga waxtar badan yahay dagaalkii isaga loo buriyo fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nabigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam hal tunsaruuna wa turzaquuna biducafaa'ikum hal tunsaruuna miyaa laydinku gargaaraya wa tursaquuna laydinku arsaaqaya ilaa biducafaa'ikum kuwiina taagta daran sababtooda mooyaane ma wax kalea laydinku gargaarayaa oo laydinku arsaaqaya dadka taagta daran ee idinka midka ah ducadooda iyo ikhlaaskooda iyo salaadooda laydinku gargaarayaa arsaaqdan laydinku ballaadhinaya rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey haakada mursalan sidaasuu u soo wariyey xaaluu mursal yahay xaaluu xadiisku mursal yahay fa ina muscaba bna sacdin taabiciyun sababtuna waxay tahay muscabo ina sacad ahi waa taabici wey waa taabici marka mawsuul isaga oo xadiisku xidhiidhsan yahay bukhaari ma soo wariyey ee mursalnimuu u soo wariyey waayo muscab ibnu sacdi taabici weeye mana odhan sacad baan ka maqlay oo riwaayadii sacad uu ka warinayey ma aha riwaayadaas markii qisadu dhacaysayna dee isagu ma joogin marka mursal buu noqonaya wa rawaahu alxaafidu abu bakrin albarqaniyu fii saxiixihi muttasilan can abiih waxaa kaloo soo wariyey xaafid abubakar albarqaani ayaa soo wariyey kitaabkiisa mustakhrajka ee saxiixa ah ayuu ku soo wariyey muttasilan xaaluu xidhiidhsan yahay can abiihi oo muscab uu ka warinaayo aabbihii sacd ibn abi waqaas qisada uu ka warinaayo cid kalena waa soo warisay oo aan markaa barqaani ahayn oo imaamu nasaa'i baaba ku soo wariyey sunankiisa isagoo mutasil ah ayuu soo wariyey marka xadiidku calaa kulli xaal waa haabit waa sugan yahay oo waxaweeye yacni in markaa sidaas ay dhacday nebiguna sidaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa haabit waa saxiix weeye xadiidkan ka kale bal haddaan ku darno xadiiska laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan oo abi dardaa'i abu daawuud wuxuu ka soo wariyey abi abidardaa uwaymir magaciisana cuwaymir baa la odhan jiray bacdi yidhi caamir baa la odhan jirayna waa jiraan laakiin tashiirkay u badan yihiin waayo cuwaymir waa tashiiru caamir qaala wuxuu idhi samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhanaayo ibquuni ducafaa ii doona kuwa taagta daran ibquuni ducafaa kuwa taagta daran ii doona abquunii bacdi u dabdiyey waa jiraan oo markaa culammada qaarkood inay markaa kutubta axaadiista inay markaa hamsada qaci ka dhigeen laakiin waxaa loo badiyaa inay hamsadu wasli tahay ayaa loo badiyaa macnahaanna waa isku dhowdahay marka hamsada laga dhigo qaci iyo marka wasli laga dhigo ibquuni ducafaa kuwa taagta daran ii damadani hadda asal ma aha waa damo caarid ah baqa yabqii bay ahayd marka hamsada waa la hoos dhigaya marka laga bilaaba ha ku qaldamin fa inamaa tunsaruuna wa tursaquuna biducafaa'ikum waxaa laydinku gargaarayaa oo keliya wa tursaquuna laydinku arsaaqayaana biducafaa'ikum kuwiinna taagta daran sababtooda ayaa laydinku arsaaqaya laydinku gargaaraya waxaa loo jeedaa yacni markaa ducadooda iyo ikhlaaskooda ayaa laydinku gargaaraya sida riwaayada marka kale ku soo aroortay in nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim yacni ducadooda iyo salaadooda iyo ikhlaaskooda kuwaa ducafada ah ayaa laydinku gargaarayaa uun oo laydinkuna arsaaqaya arsaaqadan laydinku ballaarinaya rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin jayid sanad wanaagsan ayuu ku soo wariyey labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa dadka dacafada ee taagta daran in waxa weeye la ilaaliyo oo aan layska bidin dadka markaa aqwiyada ee xoogga lihina waxay wax ku helayaan kuwa ducafadaa sababtooda inay noqon karaan sacad markuu u maleeyey ciddii dagaalka siduu isagu wax uga taraayo aan tamartaasoo kale lahayn in looga buriyo markuu sidaa u arkay oo u maleeyey wuxuu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nasrigaba waxaa lagu helayaa inay tahay dadka dacafada ee taagta daran ducadooda iyo ikhlaaskooda bimacnaa waxa weeye dagaalka gacanta ah iyo awoodda la isticmaalayo iyo tamarta iyo tabta la adeegsanayo keliya maaha waxa nasriga lagu helayaa yacni kuwa dacafadee taagta daran ducadoodaa ka mid a marka dee waxa weeye kan xoogga badani inuu markaa eegeesiga ahi inuu isagu nafci badan yahay oo xataa dagaalkii ku waxtar badan yahay dee ma cadda waxaa laga yaabaa kaa ducadiisu inay ka nafci badan tahay ayaa markaa laga yaaba xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka dacafadee taagta daran ii doona waxaanu sheegay fainamaa tunsaruuna wa tursaquuna biducafaa'ikum waxaa laydinku gargaarayaa oo laydinkuna arsaaqayaa kuwiinna taagta daran sababtooda yacni ducadooda iyo salaadooda iyo ikhlaaskooda daraaddeed ayaa laydinku gargaarayaa un laydinkuna arsaaqaya laba nin baa jiray oo walaala ahaa wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nin waa shaqo tegi jiray ninna waxa weeye nebiga majliskiisuu laasimi jiray si uu cilmiga uga qaato uga weeleeyo ninkaa kalena waa soo shaqayn jiray ninkaasi waxa uu soo shaqeeyo ninkan kale waa la cuni jiray markii dambea nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ninkii uga cawday oo u ihi yaa rasuul allaahi ninkan isagu ma shaqo tegayo waxaan dee anigu soo shaqeeyo ayuunbuu ila cunaya macnuu wuxuu dhacayaa muu shaqo tago inta uu ila cunaayo intaan anigu soo shaqeeyey nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacallaka turzaqu bihi waxaa laga yaabaa sababtiisa in lagugu arsaaqaayo lacallaka turzaqu bihi isaga sababtiisa in laguu arsaaqayo ayaa laga yaabaa oo risiqan laguu soo furayo inuu isagu sabab u yahay haddamaarta markaa saas aawadeed inaan markaa madaahirta iyo markaysaga waxa muuqda oo keliya aan lagu xisaabtamin yacni cidda nafciga badan ilaahay baa og marka dacafada iyo dadka taagta daran in loo roonaado oo laga warhayo oo la daryeelo oo lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya masaakiin iyo dad badan oo dacafaa ah baa jiro taag daran yacni kuwaas samafalka loo samafalo waxaa lagu helayaa fadli weyn baa lagu helaya fadli weyn ayaa lagu helaya baabka afar iyo soddonaad baabulwasiyati binnisaa wuxuu u baab yahay ay haadaa baabu bayaan alwasiyati binnisaa dardaaranka dumarka loo dardaarmayo caddaynta la caddaynaayo u baab yahay dumarka in loo samafalo oo la wanaajiyo dardaaranka loo dardaarmayo caddayntiisu u baab yahay arrinkaa la cadaynaayo qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf wacaashiruuhunna dumarkii kula dhaqma bilmacruufi wax wanaagsan oo san kula dhaqma wanaag kula dhaqma wanaajiya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum walan tastatiicuu ma kari kartaan an tacdiluu inaa cadaalad samaysaan bayna annisaa'i dumarka dhexdooda inay u cadaalad samaysaan ma awoodaan oo ninkii dhowr dumara qabay ya saddex dumara ama laba dumara ama afar dumara ninkii qabay inuu u samafalo oo wax walba cadaalad isku wado markaa dhag ah oo isku sar jaran oo cadaalad ah inuu ka sameeyo daahiran wa baatinan yacni ma kari kartaan walow xarastum aba ku dadaasheenbe ma awoodi kartaan inaad u cadaalad samaysaan dumarkii cadaalad dhammaystiran falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa falaa tamiiluu ha iilannina kula almayli iilasho dhammaanteed ha iilannina oo mid inaad ka iilataan midna u iilataan yacni markaa iilasho dhammaystiran ha samaynina fatadaruuha ha ka tagtaan tii kale kalmucallaqati sidii wax laalaado yacni markaa aan yacni sinaba ahayn labada siyood aan midnaba ahayn yacni markaa xaalay markaa shabbahayso aa ka tagtaan ama tadaruuha fatadaruuha la yidhaahdo fatusayiruuha bay hadda la macno noqonaysaayo mafcuulkii labaad laga dhigo a ka yeeshaan kalmucallaqa mucallaqaduna waxa weeye waa yacni midaan markaa ninna lahayn madax bannaanayna gabadh la qabana ma aha gabadh madax bannaan oo markaa waxa weeye ninkii eh, ka furanna ma ah meherkii baa ka laalaada yacani meherkii waa sudhan yahay laakiin wax xuquuqah ma siinayo sidaa ha yeelina wa in tuslixuu haddii aa hagaajisaan dhexdiinna islaax samaysaan wa tattaquu allah ka baqataan fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay ghafuura mid dembidhaaf badan raxiiman naxariis badan cadliga aan la awoodi karayn waxaa loo jeedaa waa jacaylka qalbiga waxaa kaloo soo geli karta yani markaa galmada fii bacdi alaxyaan siday u soo geli kartaana waxay tahay waxaa dhici karta dee qismadii markuu habeenadii qaybiyo habeennada qaarkood inuu markaa waxa weeye isagaan hagrasha ku jirin inuu dee habeenna hamadii helo habeenna aanu helin ayaa dhici karta marka waxa weeye dee waxyaalaha caynkaasoo kale ah haddii isagu aanu hagrasha ku jirin kuma dembaabayo laakiin wixii la siinaayey yacni markaa mariin iyo masruuf iyo xaqii firaashka mid walba waa in intii la awoodi karo markaysa markaa loogu samafalaa waa in loogu cadaalad sameeyaa waa in markaa cadaalad loogu qaybiyaa saas yadaa wey hadday xanuunsanayso iyo hadday markaa caafimaad qabto mid walba waa leedahay habeen dhexeedii waa leedahay hadday joogto iyo haddii marka waxa weeye ay safar tahay mid walba yacni habeen dhexeedii way yeelanaysaa yacni waxa weeye mooyaane dee inuu markaa markii uu safrayey inuu qori tuuray oo tii qori tuurka ku soo baxay uu kaxaystay haystay xaaladdaa muddadaa lama qallaynayo ya laakiin haddii waxa weeye isagu markaa maslaxada nafteeda uu u kaxeeyey ama waxa weeye isaga doorashadiisa uu ku kaxaystay markuu safrayey oo deedna la maqnaa dee waxa weeye xaqeedii marka habeendhaxa ku saabsanayd way leedahay tii kale yaa inay ka cafida mooye haddii kale hadday tidhaahdo markaa xaqayga dee waa inaan helaa waa in loo qalleeyaa xaqeedana waxay u helaysaa dee markaa yacni ada'an aw qada'an laakiin cafis waa furan yahay haddii khiyaarkeeda iyo doorashadeeda wax ku cafido waa furan tahay waa furan tahay marka waxa weeye hadday markaa yani caado leedahay iyo hadday xanuunsanayso iyo hadduu isagu xanuunsanayo yani mar layba yani habeendhex waa imanaya wixii dee u cafis markaa yani markaa isagu baajiyo waa halkeeda yani sida xaq ahaan marka ay u yeelanayaan waa saas saas wain sabactu laka sabactu linisaa'i xadiisku muxuu sheegaya haddaan adiga toddoba habeen ku hoydo dumarkaygana waan toddoba toddobaan u hoyanayaa yani markaa sidaas waa kii ku yidhi marka waxa weeye yani qadaagii dimashi waa ka imanaya waa xadiidkii tirmidi lagu soo wariyey allaahumma hada qasmii fiima amlik tani waa qaybtaydii wixii aan awoodi karo falaa talumnii fiima tamliku walaa amlik ha igu canaananin wax anigu aanan karayno adigu aad karto ya xubbiga qalbiga nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeye caaisho u sii badnaa aad u sii jeclaa dumarkiisa soo gaadhay khadiijo dee aad buu u jeclaa laakiin khadiijo waxaweye wakhti wey khadiija e, noolayd dumar kale nebigu lama guursan laakiin dumarkiisa soo gaadhay ee uu nebigu wada qabay calayhi salaatu wasalaam caaisha ugu jeclaa sida xadiiska saxiixaynkuba sheegayo ayu nnaasi axabu ilayk qaala caaishatu haddana nebigu wuxuu ahaa markaa mid cadaalad sameeya ayuu ahaa marka waxay soo gelaysaa xubigaa qalbigu walan tastaticuu an tacdiluu bayna alnisaa'i walow xarastum falaa tamiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa marka waxa weeye xuquuqdeedii ha waasiinina oo sidii midaan markaa furnaynna ninna lahayn oo kale ha ka dhigina haddaad laakiin dhexdiinna islaaxisaan oo wax isu cafidaan oo allah ka baqataan allah waa idiin dhaafayaa fa inna allaha kaana ghafuuran raxiima marka sulxi baa jira sulxi ayaa jira sulxigana waxaa ka mid ahaa sawda bintu zamca waxay ahayd gabadh marka waxa weyn oo da'ah ayay ahayd dabeedna waxay ka baqatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu furo ayay ka baqatay dabeedna waxay tidhi qof dumaroo weyn baan ahay hadda marka waxba nin marka ugama baahni waxba nin ugama baahni laakiin zawjaadkaaga aakhira inaan ka mid noqdo ayaan doonayaa marka hay furina iddaa habeendhixiina anigu marka waxa weeye habeendhaxaygii waxaan ku wareejiyey habeenkayga caaishaan siiyey markay ogaatay inuu caaisho ugu jecel yahay ayay waxay tihi habeenkaygii caaishaan siiyey zawjaadkii nabigay ka mid ahay sidii buu nabiguna ku aqbalay sulxigay soo gelaysaa wain tuslixuu wain tuslixuu watattaquu fa ina allaha kaana ghafuuran raxiima markaasi waxa weyaan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha laba habeen buu siin jiray oo ugu qaybin jiray dumarka kalena habeen habeen sawdana sida kale uga warhayay habeen dhex ma siin jirin habeendhexaasina dee waa muhim oo nebigu isagoo xanuunsanaya xanuunkii geeridiis ayuu marka waxa weeye marka habeen walba markaysagaa guri la geyn jiray markaasuu odhan jiray caawa yaanu leeyahay markaasaa la odhan jiray hebla hadda waa xanuunkii geerida waa xanuunkii geerida wey markaasaa la odhan jiray heblaadu leedahay marka wuxuu jeclaa habeenka marka waxa weeye caaisha dee waana da'yarayd oo markaa xanaanaynta iyo daryeelka iyo markiisa marka waxaan yani yani waana marka waxaweyan waa ugu sii ficnay yani waxa weeye taasna waa jiri karta markii dambea dumarkii waxa weeye shawreen waxay yidhaahdeen maadaama uu caaisha markaysaa habeenkeeda uu marba ina weydiinayo aan marka intanu xanuunsanayo guriga caaisha aan u dayno aan idhaahno markaysaa gurigaa iska joog yani iyagaa u cafiyey dabeedna iyagu waa ku soo booqanayeen guriga caaisha dabeedna caaisha iyadoo sidii u haysa oo markaa eh, yani dhabteeda ku haysa waa tii naftu kaga dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bukhaariiyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxau yidhi istawsuu binnisaai khayraa istawsuu u dardaarma ama isu dardaarma ama istawsuu dardaarankayga aqbala binnisaa'i dumarka aan idin dardaarmayo khayran yacni khayr aan idin dardaarmayo aqbala tafaasiir kala duwan baa lagu fasiray istawsu ay iqbaluu wasiyatii dardaarankayga aqbala dumarkaan idiin dardaarmayo khayr aan idiin dardaarmayo aqbala mawaadix istawsuu isu dardaarma oo qaarkiinba qaarka kale ha u dardaarmo dumarka in loo samafalo oo khayr iyo wanaag loo sameeyo isu dardaarma saana waa loo fasira oo la yidhaahdo siinkiiyo ta'da waxaa laga tilmaamayaa dalabkii oo qaarkiinba qaarka kale ha ka dalbo ama nafihiinna ka dalba inaa isu eh, dardaarantaan yani markaa dumarkii ama isu dardaarantaan khayr in loo sameeyo istawsuu dardaarankayga aqbala ay iqbalu wasiyatii binnisaai khayra dardaarankayga aqbala dumarkaan idin dardaarmayo khayr aan idin dardaarmayo aqbala oo khayr u sameeyo iyo wanaag u sameeyo u samafala oo wanaajiya oo hagaajiya oo ha dulmiina oo ha ku xadgudbina oo ha ku xadgudbina fa ina almar'ata khuliqat min dilac waayo qofka dumara waxaa laga abuuray min dilac feedh baa laga abuuray feedh ayaa laga abuuray wa ina acwaja maa fi dilaci aclaah wa ina acwaja maa kii waxa ugu qallooc badan fi dilaci feedhaha ku sugan aclaahu ka ugu korreeya ayaa ugu qallooc badan feedha ugu korraysa ugu qallooc badan feedhaha dadka feedha ugu sarraysa ugu qallooc badan fain dahabta tuqiimuhu fain dahabta haddii aad doonto dahaba mar baa loo isticmaalaa bimacnaa qasada marka qasadtaa loo jeedaa haddaad doonto yadhabu yastakfiru rabbah dahaabkii socodkaaha maahee waxaa loo jeedaa wuu doonayaa yaqsidu ayaa loo jeeda fa in dahabta haddii aad doonto tuqiimuhu feedha inaad toosiso haddaad doonto kasabtahu waad jebinaysa wa in taraktahu haddaad daysana lam yazal kama zuulaayo kama baxaayo wuu ahaanayaa acwaja mid qallooca ayuu ahaanaya lam yazal waa nafyu nafyi isbaatun laba nafyi hadday iska daba dhacaan sugis bay noqonaysa wa yazaalu baa macna nafyile lamna waa adatu nafyi fastawsuu binnisaa'i dumarka dardaarankaan idin dardaarmayo aqbala ama yacni isu dardaarma dumarka ama dalba inaa isu dardaarantaan dumarkii inaa isu dardaarantaan dalba oo iska doona mutafaqun calayhi wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku sugnayd fi saxiixayni saxiixayn ku sugan almar'atu kaddilac qofka dumari feedhay la mid tahay in aqamtaha haddaad qofka dumara aad toosiso bimacnaa aad doonto inaad toosiso yacani waxaa loo jeedaa ficilkan in lagu dhowaadaa laga tilmaamayo mushaarafatu alficli wa muqaarabatu ay in aradta iqaamataha qofka dumara inaad toosiso haddaad doonto culamada qaarna feedhay u celiyeen laakiin qariinada marka la eego ka dambaysa wain istamtacta biha waxaa adhar noqonaysa wejiga culammada qaar ay mareen oo ku saabsan gabadha in loo celiyo hmm. qofka dumara in loo celiyo lakiin wejiga kalena waa jiraan in aqamtaha haddaad qofka dumara doonto inaad toosiso kasartaha waad jebinaysa wa in istamtacta biha haddaad ku raaxaysatana istamtacta wa fiiha ciwaj waxaad ku raaxaysanaysaa walxaal fiiha ay ku sugan yahay ciwaj qallocuu ku sugan yahay ku raaxaysanaysaa wa fii riwaayati riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadaasoo limuslimin muslim u sugnaatay yani muslim uu soo wariyey ina almar'ata khuliqat min dilac qofka dumara waxa laga abuuray feer baa laga abuuray lan tastaqiima laka calaa ariiqa kuuma toosnaanayso qofka dumari calaa ariiqatin waddo kuuma toosnaanayso fain istamtacta biha haddaad ku raaxaysato istamtacta biha waxaad ku raaxaysanaysaa wa fiiha ciwaj iyadoo uu qallooc ku sugan yahay walxaal fiiha ciwaj uu qallooc ku sugan yahay ad ku raaxaysanaysa wain dahabta haddii aad markaa doonto tuqiimuha inaad toosiso haddaad doonto qofkii dumar ahayd kasartaha waad jebinaysa wa kasruhaa jebinteeduna talaaquhaa waa furitaankeeda jebin waxa uga dhigan furitaankaa uga dhigan qawluhu cawaj hadalkiisa cawaj uu yidhi huwa bifatxi bifatxilcayni wuxuu ku sugan yahay caynka kordhigiisa walwaawi iyo waawga kordhigiisa mawdican culammadu dabdigeeda way isku khilaafeen caynka miyaa la kordhigayaa mise waa la hoos dhigayaa ma cawaj ba mise waa ciwaj imaamu nawowi kitaabkiisan wuxuu maray riyaadu saalixiinka inuu caynku kordhigan yahay ayuu maray ha yeeshee kitaabkiisa kale ee markaa shiikhu qoray imaamu nawowi ee tahdiibu alasmaa waalugaat wuxuu soo naqliyey khilaafka culammadu isku khilaafsan yihiin ayuu soo naqliyey waxaanu tilmaamay bacdi sidan inay mareen culammada ka midi caynku inuu kor dhigan kordhiganyo cawaj ay tahay wuxuuna tilmaamay bacdi kalena inay mareen caynku inuu hoos dhigan yahay badankuna sidaa ay mareen sida luqada ku suganna isaa tahay sawaabka ahi oo kasrada ayuu arjaxay imaamu nawowi oo kitaabkiisa tahdiib lasmaa wallugaat uu ku arjaxay oo markuu kasrada sheegay buu wuxuu yidhi wa huwa asawaabu aljaari cala maa dakara ahlu luqa waa sida sawaabkee saxan ee ku soconaysa siday ahluluquhu sheegeen marka sidaas aawadeed wejiga fiicani waa ciwaj weeye ciwaj weeyaan waxaana la yidhahdaa cawaj iyo ciwaj labaduba waa jiraanbe shayga haddii indhuhu qabanayaan oo isha lagu garanayo isha haddii lagu garanayo ishii lagu haleelaayo waxaa la yidhaahdaa eh, cawaj qalloocaasi hadday tahay eh, yacni qallooc ishu soo saarayso oo maxsuus ah cawaj baa la yidhahdaa haddii mid macnawiya yahay ama midaan isha lagu dareeman yahay walow haba la arkaye oo isha aynay dareemayna waxaa la yidhahdaa ciwaj baa la yidhahdaa ciwaj ayaa la yidhahdaa saas aawadeed qur'aanka ciwaj baa ku yimi haddaba qaacidada waxaa ishkaal gelin kartaa la odhan karaa arlada markii la sheegayey in markaa caynka la hoos dhigay qallooc arladuna waa mid dee indhuhu haleelayaan mid indhuhu haleelayaan yani oo ishii lagu idraakayo yani markaa inay tahay baa soo degdegaysa marka qaacidadii ay sheegayeen ee maxsuuskiiyo macnawiga loo kala saarayey say ugu rumoobayse shaygii maxsuuskaasoo tiri lahaa cawaj ha la yidhahdo usha qallooceeda iyo waxa la midkaoo kale marka la sheegaayo cawaj ha la yidhahdo yani saas laakiin marka diin iyo arrin iyo laga tilmaamaayo yani diinkiisa ayaa qalloocan laga tilmaamaayo ama arrinkiisa qallooca marka laga tilmaamayo ciwaj ha la yidhahdo ciwaj ha la yidhahdo laa taraa fiiha ciwajan walaa amta marka culammada qaar waa ka jawaabeen taa lafteeda bacdu baa waxay yidhaahdeen dhulku laftiisu maxsuus ha ahaado qalloociis ha yeeshee haddii markaa aanu ahayn mid aad u kala tagan aanu ahayn ishi markiiba ma soo saari karto oo saawiyad in la saaro mooye yacni marka ishii kuma garan kartid waayo dhulkii haddaad saa u eegto waxay soo waa siman tahay laakiin saawiyadda marka la saaro ayadu waxaad arkaysaa inay kala qalloocdo marka ay noqonayso marka khafaaga qarsoonnida ku sugnaatay ayaa waxay noqotay in la yska ilxaaqiyo xaggii kale bacdi eh, mucaasiriinta ka mida ah siaa ku tawjiihiyey eh, xadiidkani wuxuu tilmaamayaa dumarkii in loo samafalo la hagaajiyo ayuu tilmaamayaa nebiguna inoo dardaarmay dumarka in khayr loo sameeyo waxaanu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarku inaynay murya gacan noqonayn sida laga rabana aan laga wada helayn laakiin waxa weeye wixii la islaaxin karo ha la islaaxiyo laakiin waxa weeye in laga doono marka waxa murya gacan inay noqoto ma aha qofkuna dee isaguba ceebo waa leeyahay oo qallooc iyo ceebo waa leeyahay dumarkana dabaacidoodu qallooc baa iskaga jira nooc qallooci waa iskaga jiraa markaa sidaas aawadee in loogu dulqaato lagu sabro oo maslaxada guud la eego yacni markaa ayaa laga qaadanayaa yacni waxaana laga abuuray dumarka feer qalloocan baa laga abuuray marka feedhii qalloocnada laga abuuray qallooci saasuu iyadana ugu jirayaayo iyaduna sidii bay marka u qalloocnanaysaa iyadoo marka waxa weeye aan islahayn wax xumay baa laga yaabaa inay dee wax xumaysaa dhici karta marka in loo dhimirsanaado yacni loo dulqaato loo sabro yacni caatifadooda ayaa fara badan waxa weeye falcelintooda fara badan waxaa dhici karta marka waxa weeye wax yar oo ku yimi inay marka waxa weeye wax culus kaga jawaabta ayaa suuragal ah hadda hadhowna waxaa dhici kartaa waxay samaysay inay isku canaanato ayaa suuragal ah markaa sidaas aawadeed maadaama yani waxaweeye maslaxa ay ku jirto in waxaweeye lagu sabro oo maslaxada guud la eego oo wanaagga la eego oo loo dulqaato oo loo sabro oo aan marka waxaa la jebin oo aan mudhiya gacan laga doonin oo marka waxa yani lagu wato yacni marka inta qallooc ee ku jira lagu wato ayaa markaa loo baahan yahay dhibta kaga timaadana markaysa markaa lagu sabro mid waliba ka kale inuu ku sabro waa tahay ninkii haddii markaa qofkii dumaraa qallooc iyo dhibaata ay kaga timaado waa inuu ku sabraa sabirka caynkaasna dee ajar iyo sawaab buu ku helaya waxaa la soo naqliyaa nin sheikh ah ayaa wuxuu qabay qof dumara koox baa soo booqatay mashaayikha oo ruwaada arday ah markaasay waxay arkeen qofka dumara iyo dhibteeday arkeen nin sheikha ah oo cajiiba oo caynkaasa ayaa gabadha caynkana qaba gabadhiina dee waxa weeye dhimbiilaa ka duulaya halkii bay markii dambe weydiiyeen oo yidhaaheen gabadha caynkanaad haysataa waa maxay markaasuu yidhi allah waa ii nicmeey allah waa ii nicmeey nicmada adduunya wax walba allah waa i siiyey dunuubna waa leeyahay dhibaan arkay ma jirto intaa mooyaane intanna waa dantaydoo dee dembigaa laygaga daadinaya dembiga <laughs> dembigaa laygaga daadinaya marka waa ku sabraya ya marka waxaa ku sugan cibra ayaa ku sugan cibra ayaa ku sugan saas aawadeed waa inuu ogaadaa in waxaweye dani ugu jirto yacnii shayga marka waxawe rabbi kuu dooro in khayr kugu sugan yaha laga yaabaa saas aawadeed in lagu sabro sabirkaana sawaab iyo ajar baa lagu helayaa sawaab iyo ajar ayaa lagu helayaa marka dulqaadka iyo sabirka in lagu dadaalo ayaa markaa loo baahan wax wanaagsanna inu ilahay kaa siiyaa laga yaabaa iyadoo qofka dumari kugu dhib badan tahay ayaa waxa dhici karta meel kale inuu ilaahay kaa cawilo ubad barara ah oo wanaagsan oo baariyiin ah baa dhici karta inu ilahay kugu arsaaqo sabirkaad ku sabirtay ee aad ku dulqaadatay ya ayaa waxaa dhici karta halkaa in laga cawilo marka saas aawadeed yani waxa weeye dulqaadka loo dulqaatee loo sabraa aad iyo aad bay muhiim u tahay abuurista markaa laga abuuray feedha ma xaqiiqatan baa looga abuuray mise waa lagu shabbahayaa waxaa laga tilmaamayaa feedhoo kale inay ka dhigan yihiin oo bimacnaa ay qalloocoodu badan yahay oo dabeecaddoodu qalloocan tahay oo sida markaa qalloocu ugu badan yahay ka'annahu waxaa qalloocan laga abuuray ahlucilmigu kollay laba qowl bay ka leeyihiin agsarka culammada ama badankoodu waxay qabaan in xaqiiqatan feer qalloocan laga abuuro feedha aadan baa laga abuuray yidhahdeen badanka culammadu saasay mareen qur'aankana allah wuxuu inoogu sheegay wa khalaqa minha zawjaha iyo wa jacala minha zawjaha markuu allah sheegay naf keliya in dadka laga abuuray naftaa keliya waa aadam oo aadam baa ugu horreeyey xagga abuurka dadka la abuuray isaga awal ahaa allah wuxuu yidhi wa khalaqa minha zawjaha naftaa xaggeedana wuxuu ka abuuray lamaanaheedii oo xawaa ah wa khalaqa minha zawjaha aayadda kalena wajacala minha zawjaha ayay sheegaysa xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa ina almar'ata khuliqat min dilac saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin aadam baa feedhiisa inta la soo saaray laga abuuray halkaa dabeed waxay isweydiiyaan feedhi ma waxay noqotay mid ragga ka maqan mise kama maqnee feedhi way u dhammaystiran tahay waxaa dhacday fuqahada qaarkood inay yidhaahdeen feedhi way ka maqan tahay rag oo dhan bay ka maqan tahay ilaa fuqahada qaarkood ay yidhaahdeen calaamaadka lagu kala garanayo labeebku hadduu mushkil noqdo alkhunsa almushkil ma labbaa ma feedhihiisa in laysu tiriyo weeye calaamaadka ay sheegeen ay ka mid tahay inkastoo calaamada ka horreeyaan oo marka hore la eegaayo yani waxyaalo kale la eegaayo laakiin akhiiran waxay ku soo dareen bacdu alfuqahaa inay yidhahdeen feedhaha la ysu tirinayaayo haddii markaa waxa weeye feedhi ay ka maqan tahayna labba markaa la xisaabinayaa hadday markaa feedhi ayna ka maqnayn ee feedhuhu ay isu dheelitiran yihiin oo isu dhan yihiinna waxaa la ictibaarinayaa inay markaa tahay dhadig laakiin culammada markaa kollay tibigu waxay sheegeen arrinka noocaasi inaynay sugnayn oo labka iyo dhadigu isku feedha ay yihiin feedhahana aynay kala badnayn yacnii qalitaannaha lagu sameeyey dadka wakhti badan baa la arkay dhakhaatiirtii waxay sheegeen inay feedhaha kala badan yihiin labka iyo dhadigu arrin jira maaha xaqiiqa ma leh waa arrin markii hore baa danni ku dhacay calaa kulli xaal mid ay laasimsanaysa ma aha in feedha aadam laga abuuray inay rag oo dhan feedhi ka maqnaato miday keensanaysa maaha hadday aadam ka maqnaydna fardan wa taqdiiran kama dhalanayso inay tafirtiisa ka maqnaato oo markaa tafyirtiisa lab yacni marka ay ka maqnaato ma keensanayso oo imminka haddii dee waalidka xubni ay go'do far baa go'day ama lug baa go'day waxa uu dhalayaa ma wuxuu noqonayaa wax far go'an mise wax lug go'an mise wuxuu noqonayaa mid dhammaystiran waxaa la garanayaa mid dhammaystiran inuu markaa dhalayo xubinta isaga ka go'day inaynay markaa noqonaynin mid markaa tafiirtiisii ka maqan aynay noqonaynin ayaa la garanayaa calaa kulli xaal jamaahiirtu waxay mareen xaqiiqatan baa feedha looga abuuray waana dawaahirta adilada sidaa laga qaadanaa qowl labaad baa wuxuu leeyahay maya feedha xaqiiqatan loogama abuurin ee waxaa laga tilmaamayaa shabbahaad lagu shabbahaayo ayaa laga tilmaamaya shaygana haddii wax u qaalib yihiin waa dhacdaa ka'annahu sida waxaasi ugu badan yihiin ka'annahu in laga abuuray in laga cabbiro khuliqa alinsaanu min cajal aadamiga waxaa laga abuuray min cajal degdeg baa laga abuuray inkastoo qowl mufasiriinta qaarkood ay maraan ay jirto ay yidhaahdeen bacdulcarab baa dhoobada cajal odhan jiray calaa haada marka sidaa lagu socdo tafsiirka sidaa odhanaya oo mufasiriinta qaarkood ay sheegeen wejigan xuja uguma jirto laakiin sida soo degdegaysa ee markaa loo badan yahay marka lagu socdo oo cajalka in degdegii looga jeedo ayaa waxaa laga tilmaamayaa sida bini aadamka degdegu ugu badan yahay kaannahu in laga abuurayba degdega in macnaha laga tilmaamaayo weliba waxaa iidayabay yidhaahdeen xadiidka riwaayada saxiixaynkaynu soo marray almar'atu kadilac qofka dumari waxay la mid tahay feedoo kalay la mid tahay oy shabbahdaa marka riwaayada saxiixaynkaynu soo akhrinay waxay tilmaamaysay tashbiihay sheegaysa tashbiiha ayay markaa tilmaamaysay calaa kulli xaal masalada labada qowl baa ku jira laakiin sida fiicani waa sida jumhuurka culammadu ay mareen ayaa awlaa aho arjax ah sababtuna waxay tahay qur'aanka daahirkiisii iyo axaadiista markaa daahirkoodii baa labaduba ku tusinayaan yacni marka jamaahiirtii culammaduna sidaasay ku tageen saxaabada qaarkoodna waa laga soo wariyeyba inay tasriixiyeen oo ay markaa yidhahdeen feedha aadam ayaa laga abuuray riwaayadan sheegaysa almar'atu ka dilacna diidi mayso waxaa laga tilmaamayaa maadaama feedhii laga abuuray dee feedhii bay hidaysanaysaa qalloocii ku sugnaa marka feedha waaba shabbahdaa dabaa'icdeedii iyo dhaqankeedii baa feedha qallooceeda markaa shabbahaya oo saasoo kalea laga tilmaamayaa sida feedhaa sarraysaa u qalloocdoo kale iyagana dabeecaddoodu qallooca inay u badanta cawaatiftooda a badan dumarkii aad bay u caatifo badan yihiin ma aha marka la odhanaayo feedh baa laga abuuray iyo waxa weeye qallooc baa ku jira ma aha marka waxaa taxqiir dumarkii la xaqiraayo ma aha dhaleecayn la dhaleecaynayo ma aha waxaabay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen qallooca markaa dumarka ku sugani waaba markaa waxay ka mid tahay waxyaalaha yacni markaa dhammayska tirayay bay markaa ka mid tahay oo yacni yada markaa nisbadeeda waxaa ugu jira nooc markaysaga kamaal ah marka caatifadeeda ayaa badan calaa kulli xaal markaa sidaas aawadeed yacni eh, haddii marka ay noqon lahayd sida markaa raggoo kale ay noqon lahayd oo la dabeec noqon lahayd yacni noloshu way adkaan lahayd inay wada noolaadaan yaa yacni waxa weeye waayo dumarkii dee howlo badan bay ku jiraan waa dhibaatoonayaan waa xanuunnaa la kulmayaa dabeecadaheedii baa isbedbeddelayaa wakhtiyada qaar waa wallacaysaa wakhtiyada qaarkood waa umulaysaa wakhtiyada qaarkood waxa weeye markaa howlo badan oo kalena waa haystaan shaqo aan fasax lahayna waa jirtaa waxyaalo badan baa meeshii ku sugan hadday noqon lahayd marka waxa weeye in markaa cawaatifteedu noocaas aynay ahaynoo si ay isu bedbedelayn yacni waxa weeye waa adkaan lahayd go'aanadeeday qaadataa waxay noqon lahayd mid reeruhu burburaan bay markaysagaa noqon lahayd oo uu adkaado laakiin waxa weeye go'aankeedu waa debacsan yahay waa isbedbedelayaa yacni marka siday markaa meel u taagnayd ayuunbaa xoogaa lala hadlayaa la waaninayaayo sida kale isu beddelaysa waatay soomaalidu yidhaahdaan walaasha iskuma hubtide seedigaha kala dhimanina seediga ha kala dhimanina waatay yidhaahdaan kal dumar oo kadalloob kaaga dambeeyey kiiba maaha kal dumar oo kadalloob kaaga dambeeyey kiiba maaha yacnii xoogaa lala hadlaa laga yaabaa halkii ay taagnayd halka ugu sarraysa ayuunbaa laga yaabaa haddana xagga kale inay isu rugto ay tidhaahdo markaysaa reerkaygii iyo carruurtaydii waa doonaya waayahay halkaa hainoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk